haadaa maxaluhaa qaala maxamed ibnu maxamed ibnu daawud wuxuu yidhi baab afcaali haadaa maxaluhaa alafcaalu afcaashii alaaatun saddex weeye maadin mid tegay weeye wa mudaaricun mudaaric weye wa amrun amr naxw daraba horu u garaacay hadda ka hor u garaacay daraba waa garaacay wayadribu waa garaaca wadrib garaac alafcaalu afcaashii alaaatun saddex wey afcaashu waa saddex afcaashu waa saddex jumhuurtu sidaasay u arkaan afcaasha saddex ay ka dhigaan laakiin kuufiyiinta iyo aqfash waxay ka dhigaan labo labay ka dhigaan oo ficlu amarkay meesha ka saaraan oo amarka mudaarica qayb ka mid ahay ka dhigaan mudaarica qayb ka mida ah ay ka dhigaan marka maadi iyo mudaaric bisa u qaybinaya laakiin sidaa ay basriyiintu mareen waa sida fiicnaanta badan oo ah saddex in loo qaybiyo sababtuna waxa ay tahay ficil waxaa la yidhaha waa xadaf waa dhacdo horaan usoo ogaani ficil waa dhacdo dhacdaduna zamanay ku dhexdheceen zamankaasuu saddexu mid noqon karaa dhacdadu markaas la hadla ka hor inay dhacday waa maadi markaas hadalku socdo inayba socotoy dhacaydo waa mustaqbal waa waa mudaaric hadalkaas in laguba dalbayo dhacdada waa amar zamanku maogta waa sadex dhacdadana waa laga maarmaan inay zaman dhex dhacdo dhacdada waa laga maarmaan inay zaman dhexdiisa dhacdo ficil macnaheedu waa xada waa dhacdo waa hadlay haddii la hadalidu waa dhacda waa wax adiga kaa dhacay qawl kaa dhacay haddaati waxbuu sameeyey waxbuu aqriyey waxbuu dilay wab waa seexday waa ficil dhacay dhacdadaas marka zamanay ku dhexdhece ah. oo hadda ficilka horay maxaan ugu soo taray maa dalla calaa xadain wa zamanin i ah, dhacdo iyo zamanu tusa marka maadaama uu ficilku tusayo dhacdo iyo zaman zamankii saddexu mid noqon karaa markaas la hadlaya zaman ka horreeyey wax dhexdiisa dhacay maadiya lha markaas la hadlayo wax dhacayaba oo markaasuba socdaaba waxaan leeyahay aqra'u waa akrina qira'adii haddaan ma wada iyo zaman aan hadda la gaarin oo hadalkaas lagu hadlayaaba lagu dalbaaba in hadda kadib waxaas la sameeyo waa amarkii saddexdaa maadaama zamanku saddex yahay zaman markaan la hadla ka horreeyey zamankaan hadda la joogo zamanka hadda hadalkaas ka dambeeya ficilkuna saddexdaasu noqona ficilkuna saddexdaasu noqona waxaa la yidhi qur-aanka xataa saasaa laga fehma lahu maa bayna aydina wamaa khalfanaa wamaa bayna daalik lahu allah waxaa u sugnaaday maa bayna aydina wax naga horeeyo hadda nagu soo socda mustaqbalka naga horeeya oo horteenna ku soo aadan oon issoo qaabilayno oo cumrigeenna ka dhiman allah iskale wamaa khalfanaa waxa aan soo dhaafnoon dhabarka marinay waktigii aan ka soo gudubnayna yaa iskale allah wamaa bayna daalika iyo inta udhaxayda zamanka udhaxeeya alla iskale marka fiiri qur-aanku su sheegaa saddex saddex zamanu sheegaa ama saddex waqti low maa bayna aydina alla waxa u sugnaada waxaa horteenna ah wamaa khalfanaa waxaa gadaalkeennao soo dhaafnay wamaa bayna daalika intaas inta udhaxayda shaacirna waa gabyey zuhayr waaclamu cilma alyawmi waalamsi qablahu walaakinii can cilmi maa fii qadin camii u yii wuxuu yidhi waaclamu cilma alyawmi maanta waxa dhacay cilmigeeda waa oghayo saa aniga dhex jooge ah, waaana dhaay waan dhaay waan oghayo wa aclamu cilma alyowm walamsi qablahu shalaydii ka horreeyeyna waa ogha oo waa joogay ah, shalay waxyaalihii dhacay anaaba goobjoog u ahaa waa oghayd ayadana markaasuu walaakinii can cilmi maa fii qadin cami laakiin waxa berri dhacaya cilmigooda waa ka indhala ah, waa mustaqbal waa qeyb alla keliyaha og marka meequu ka dhigay saddex biri wa aclamu cilma alyowm maanta cilmigeeda waa oga walamsi qablahu shalayoo ka horreeyeyna waa oga walaakinii can cilmi maa fii kadin cami laakiin cilmiga berri aniga ka indhala hayo war kama hayo waa ayb alla kaliyaha iska og soo ma jeed saddex markay zamanku waa saasaa keenayda ficilkuna saddex noqdo ilaa ficilku waa dhacdada zamanka dhexdiisa dhacayda alafcaalu afcaashii alaaatun saddex weeye maadin wey mid tegey markaas la hadlayo ka horu dhacay waa mudaaricu wey hadda la hadlayuuba socdaa ama mustaqbalku dhici doona wa amrun amar wey hadalka lagu hadlayaaba lagu dalbaaba hadalkaasaa lagu dalbaa in la sameeyo wadaalika mihaalkii naxwu daraba wuu garaacay hadda ka hor u garaacay wey wayadribu wuu garaaca haddu tulidii wada wadrib garaac hadda kadib tun soo ma jeedi saddex wey qaala maxamed muxydiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay yanqasimu lficlu ficilku wuxuu uqaybsamaa ilaa alaaati aqsaamin qaybaalo saddexa ficil saddex uqaybsamaa ficil saddex uqaybsamaa alqismu lwal qismiga ugu horeeya almaadi waa maadi maadi wey maxaa la yidhaha maadi wa huwa maadigu maa lafdi weeye yadullu ku tusaa calaa xusuuli shayin shay soo xasilay qabla zamani takalumi hadlidda waqtigeeda ka hor maadigu waa lafdiga ku tusaya zamanka la hadlayo ka hor wax soo xasilay oo dhacay ah, zamankaas la hadlayo ka hor wax soo xasilay naxwo daraba waa garaacay il marka aad ku dhawaaqayd ood leedahay waa garaacay garaaciddu ka horay dhacday ka horay dhacday wa nasara waa u gargaaray nasara markay afkaaga ka soo baxaydo markaas ka hor aa gargaarku dhacay ah, gargaarku markaas ka hor u xasilay waa arrin dhacday waxaa leedahay waa fataxa albaabkiiu furay marka aad ku dhawaaqaydo fataxa leedahay albaabku waa furay ka hora waktigaas ka hora la furay hadduu rabo ilbiriqsiga ka horreeyey laakiin markaas wuu ka horeeya waa wax markaas ka hor dhacay wa calima waa ogaaday calima markaad ku dhawaaqaydo ka hor aa qofkaan cilmigan yees oo ogaaday arrinta waa markaas ka hor wax dhacay waxasiba waa mareeyey markaas ka horu mareeyey wa karuma deeqsi ayuu noqday ama sharaf ayuu yeeshay qismigaas waa maanta wad maanta odhan boqol laba boqol kun inaad keenta alla rabaa miisaalada u badido maadi waa qoray qara'a waa aqriyey naama waa seexday jalasa waa fadhiistay qaama waa istaagay dahaba waa tegey waqafa waa joogsaday rajaca waa soo laabtay waxa wey adugu un iska wa waxaa lagaa rabaa boqolaal miisaal iska raadso misaalada la badiyo maskaxda ku furfuranta shayguna waa ku raasika qalbigu degaa markaad misaalada aad u badido kaas waa maadi xagga naga dhig waa la fahmay alqismu qismiga aani labeeyo almudaaricu waa mudaaric wa mudaaricu maa lafdi weeye dalla tusay calaa xusuuli shayin shay soo xasilidiis fii zamani takallumi waktiga hadlidda uu soo xasilaa oo bacda ama kadib mudaarica waxaa lagu yaqaanaa waa lafdi kutusaya arrin markaa hadalku socdo socoto oo dhacayda ama kadib labadaba waa aqbala yaqbal اxaala wاlistiqbaal baa la yidha asaga dhamba mudaaric waxaaba lagu yaqaana yaqbal اxaal wاlistiqbaal xaalku waa markaas la hadlayo istiqbaalkuna waa waktiga soo socda waxaa leedahay isagaa miaalada ku siina fiiri naxwo yadribu waa garaaca waa garaaca waxay noqon kartaa labo garaacidii hadduuba wada hadduu tuma soo ma jeed waxay kala noqon kartaa mustaqbalka soo socduu garaaca labada waa aqbali kartaa labada waa aqbali kartaa wayansuru waa u gargaaraa gargaarkii hadduuba wadaado waa noqon kartaa markaas la hadlayo kadib gargaarka bilaabi doonaa waa noqon kartaa labadaba way iqbashaa wayaclamu waa ogaanaa waa ogaanaa cilmigii hadduuba dhegaysanayo hadduu cilmigii ku sugnaa hadda kadib wax ogaan doonaa labadaba waa noqon karaa waa aqbali karaa wayaxsibu waa malaynaa waa malaynaa hadduuba malihii maskaxda uga jirta hadda kadib ay kusoo dhici doono wayukrimu ama wayakrumu deeqsiuu noqonaa yakrumu haddii la idhaha karumaa laga keeno yakrumu yakrumu yakrumu karaamu yeelana waxaa kaloo banaan inaad tidhahdo ya-ga guddo oo tidhaha yukrimu waxbuu karaamayna isagaa wax karaamayna isagaa wax karaamayna marka hadda xaaladaana waa aqbali karaa ficilkaas mudaarica zamanka soo socdana waa aqbali karaa labada waqti mid kasta inuu dhacay alqismu qaybta qismiga ahaaliu saddex ee alamr weeye wahuwa amarku maa lafdi weeye yudlabu lagu dalbaa bihi lafdiga xusuulu shayin shay soo xasilidiis amarka waaba lafdiga lagu dalbayo in wax la sameeyo oo ficilkii lasoo xasiliyo lafdigan lagu dhawaaqaayaaba lagu dalbaaba isagaaba lagu dalbaaba alqismu qismiga ahaaliu saddexeeya almru waa amar wa huwa amarku maa lafdi weeye yudlabu lagu dalbaa bihi lafdiga xusuulu shayin shay soo xasilidiis bacda zamani takalumi hadlidda waqtigeeda kadib uu soo xasilo ah. waktigaas lagu dhawaaqaa kadib uu soo xasila ah, saasaa lagu dalbaa lafdiga lagu dhawaaqayaana waxaa lagu dalbaa in ficilkaas la xero qofaa laga dalbaa loley same ah, same naw idrib garaac i lafdigan a waxaa lagu dalbaa garaacidii in la sameeyo qofaa laleeya idrib marka markaas waa laga dalbaa maaha wax uu sameeyey garaaciddii wax dhacay maaha ee eh, hadda wax dhacay lama dalbo ah, lama dalbo shay dhacay ama shay hadda socda waa waxaan weli dhicin markaasaa leedahay idrib lafdigaasaa waxaa lagu dalbaa garaaciddii ah, in qofkan garaacid uu sameeyo aa laga dalbaa marka markii dhawaaqu dhammaaday kadib uu samaynaa ilaa lafdigaanaaba looga dalbaday wansur u gargaar alaleey u gargaar marka markii lagu dhawaaqo lafdigan marka lagu dhawaaqo kadiba gargaar la suga maxaa asagaaba lagu dalbaaba lafdigaana lagu dalbaa gargaarkaba waftax fur albaabka fiiri waftax ilbaab fiiri marka lagu dhawaaqo kadib aa ficilkan inu soo xasilo la suga waclam ogow ah, waclam ogow waclam ogow markaa kadib a cilmigii la hela oo cilmigiiyaaba laftigan lagu dalba wacsi male wakrum karaame wakrum akrim aan dhihi lahan haddii afcala ka timaado wakrum karaame waxaan rabaa deeqsi noqo wakrum deeqsi noqo haddii la dhaha akrimna dadka karaame wey markaas waa ficilku waa mucadda marka kaasna waa amarka waqad dakarnaa laka waa kuu soo sheegnuu ku yidhi maxamed xudeen cabdilxamiid fii awali kitaabi kitaabka awalkiisa haada taqsiima taqsiimkan naqdiinu ku yaha casharkan kitaabka awalkiisiyaa lagugu soo sheegay markii kalaamka aqsaamtiisa laga hadlaayay waqad dakarnaa laka waa kuu soo sheegnay fii awali kitaabi kitaabka awalkiisa haada taqsiima taqsiimkan wadakarnaa laka waa kuu soo sheegnay macahu taqsiimkaasla jirkiisa calaamaati kulli qismin qismi kasta calaamadihiisa qismigo min hadihi اaqsaami aqsaamta ka mida ah. aqsaamta alalaaa saddexda aqsaamtan saddexda ah oo ah maadi mubaaric amar mid walba calaamadaha lagu garto xaggan kugu soo sheego axkaamu lficli haadaa maxaluhaa ficilka axkaamtiisii kan waa meeshii looga hadlaayey qaala wuxuu ihi maamed qaala wuxuu ihi maxamed ibnu maxamed ibnu daawud asanhaaji falmaadi maadi maftuuxu aakiri aakirkiisa waa mid la kor dhigay abadan weligiis ficilka maadiga ah waa madni horta maxaa lagu bineeyaa fat abadan fatxa lagu bineeya ficilka maadigaa ah, culummada laba qowloo kala duwanay ka qabaan qaar qowlkaanay qabaan waana nuxaadda inta ugu badan qowlkaanay qabaan ficilka maadiga abadan weligiis fatxa lagu bineeya fatxadaas mar daahiray noqeen aahiray noqeen daraba nasara fataxa calima xasiba karuma mar daahiray noqeen marna waa lagu qadara marna waa lagu qadara rama alqaa marna waa lagu qadara waa lagu qadara markaas lagu qadarayo saddexay sii kala noqon doontaa haddaan idhaahno sidiisaba maadi wax aan fadxahayn lagula marka fadxadaas muxuu maftuuxu laakhiri abadan lafdan ow taqdiiran ay noqda marka fatxa weligiis la saaraa lafdan ow taqdiiran waa qawlka ay u badan yihiin qawlka kaleeto wuxuu leeyahay ficilka maadiga ah haddii aan waxba la xariirsan oo damiiru rafca uusan la xariirsan fatxa lagu bineeya lafdan ow taqdiiran laakiin haddii damiiru rafca la xariirsado hadday waawul jamaacad tahay damaa lagu bineeya darabuu aamanuu kafaruu naamuu qaamuu jalasuu damaa wax lagu bineeya hadday damiiru rafca mutaxariga la xidhiidhsadana sukuuna lagu bineeya aamantu takalamtu qumtu ficilka xarafka ugu dambeeya sukuuna saarma darabtu katabtu qara'tu sukuunkaasaa lagu binaya marka weligeena qaacido muhiima oo waxaa jira shee maxamed saali cusaymiin uu ku celceliyo masaladaa laga hadlaa naxwi markay tahay tan ugu fududaa laqa dil iraa tanlama banaan tanlama banaanta oo labadoo banaanyi laakiin marka laga hadlayo axkaam sharciya midda daliilka ku xoog badan amase waxa weeyaan ixtiyaadka oo dadaalka badana la qaato ka baabka tarjiixaadka saas u kala duwey wixii waa icraab haddii la yidhaha carabtu tana waa ku banayd tana waa ku banaanta hadii la yidha naxwada hadday tahay tana waa ku banaan tana waa ku banaanta soo maaha eh, bis hadday banaanta midda fudud ii qabo ah, hay tan kaloo dhibka badan maxaan ka hela wax faa'iida ku jirta ma ah, laakiin masaladu masale xukun sharciga markay tahay ixtiyaar iyo daliil kala raac hadday daliil lagu rajaxaan daliilka lagu rajaxa haddaysan daliil ku kala rajaxnayn ixtiyaarka la qaataa meesha dadaalka badan oo marna wax kaaba imaan marka sidaasuu qaacido ka dhigta isagu marka waxaan idhi ficilka maadigaa ah laba madhabaa ku jirta madhab wuxuu yahay maftuuxu aakhiri abadan lafdan ow taqdiiran weligiis fadxa lagu binayna hadday waawljamaaca la xiriirsato darabuu hadda aakirkii maxaa saaran ilaa waa ba'de maxaa saaran damaa saaran waxaad leedahay fadxadii waa ku qadarantah damadaana munaasaba loo keenay darabtu iri darabtu maxaa saaran aakirkii ficilka sukuun sukuunkan waa sukuun caarid caarid waa la idhaha wax gadaal ka yimid oon asal ahayn waa sukuun caarid ahe eh. fatxadii meeshay ku qadaranta waa lagu qadara haddii asalkiisu xarf uu alif u dambeeyana waa lagu qadara sida rama oo kale haddii uu saxiixulaakid yahay waxna aysan la xidhiirsan ama damiiru nas baa la xidhiirsaday markaasna waa laga muujina oo daraba a laleeyahay darabana daraba na daraba ah, na oo kale mafcuulkiyaa la xariiray marka haddii uu saxiixulaakir yahay oon waxba la xariirsan ama damiiru nasba la xariirsan waa laga muujina hadduu muctalaakir yahay waa lagu qadara haddii waaw jamaca la xariirsato waa lagu qadara damiiru rafca mutaxarik mutaxarik hadduu la xariirsado waa lagu qadara weligiis waa lagu qadara kaas waa halmad marna waa lagu qadara marna waa ka muuqdaa ma jirto maadi wax kale lagu bineeyo waa qowl madhabna muxuu leeyahay kala qaad ficilka ficilka haddaan waxba la xiriirsan saxiixulaakir hadduu yahayna fadxaa lagu binayna fadxaduuna ka muuqane fadxadu waa ka muuqane haddii waaw uu ku jiran yahay ama ya ku jiran yahay xataa saxiixulaakir uu lamid waa ka muuqane fadxadu hadduu muctali oo bilf yahayna waa lagu qadara laakiin waaljamaaca markay la xiriirsato dama lagu binayna damiru mutaxariga markuu la xiriirsadana sukuuna lagu binayna in marka marka madhabkaas wuxuu ka dhigaa ficilkii maadigaa saddexu ka dhiga mar waxaa lagu binaynaa fad waa haddaan waxba la xiriirsan ama markaas fadxad waxay uqaybsana mid lagu qadara iyo mid ka muuqata marka waxbaba la xiriirsan haddii waaljamaaca la xiriirsatana maxaa lagu binaynaa damo haddii ay damiru rafca mutaxariga la xahiirsadeen maxaa lagu binaynaa sukuun saddex xarakaa lagu kala binaynaa u leey madhabkaas ah, waana madhabka ugu fudud ah, madhabkaasa ugu fudud oo iska cadiya banaanku yaalla maxaa yaele mar walba aakirka wax saaran ad ku binaynay ah, wax aakir saaran eedaad ku binaynay marka labadaas madhab wey madhab dhahaya mar walba waa fatxo lafdan ow taqdiira iyo madhab leh maya mar walba aakirka wax saaran baa lagu binaya waa kala duwan waa kala duwan saddex xaalu kala leeyahy falmaadi maadigii maftuuxul caakiri caakirka waa mid fadxa laga saaro abadan weligiis lafdan aw taqdiiran walamru amarkii majzuumu waa mid la jasmiyey abadan weligiis waxaa la yidhaha hadalkaas oo ah walamru majzuum hadalkaas oo ibnulajruum uu ku hadlay waxaa laga fahma inuu kuufi yahay yidhah kuufi inuu yahay awalna calaamad kalan soo sheegna oo inuu kuufi yahay lagu fahmaayo hay aheed khafda uu isticmaala khafda khafda ah, labadaas calaamada inuu madhabka kuufiga ku socday tuseali maxaa yeelay amarka aya waxay qabaan waa mucraba waa muqtadacun min almudaarici muqtadacun min almudaarici mudaarica laga soo goostay leeyihi ah, mudaaric laga soo goostay saasuu ay leeyihin ayagu laakiin waxay leeyihiin ma ahan qismi gaara amarka saas darteeda majzuum uu yihi majzuum sideeda majzuum waxaa loo isticmaalaa lafdi mucrab ficilka mucrabkaa loo isticmaala majzuum waxaa la idhaha ficilka mucrabkaas ficilka mudaaricaa iskale calaamadaas majzuum waa ficil mucraba amarkuna waa mabni cinda alkuufiyiin waxaa rabaa cinda albasriin cinda albasriin waa mabni marka majzuum lama yidhaahdo majzuum lama yidhahdo amarku waa mabni cinda albasriyiin majzuum hadduu yidhi lakin waxay tusa inuu mucrab Ah. inuu mcrab yahay hadday tusayd waay tusayda madhabka kufiinta ku socdo ayaga waxay qabaan waa mcrab wuxuuna kamid yahay amarku mubaaric waa muqtadacun min almubaaric mubaarica laga soo goosto halkaasay ka fahmeen wlmubaaricu mubaaric maa lafdi weeye kaana uu ku sugnaada fii awali awalkiisa ixda zawaaidi zaad ziyaadooyinkii mid ka mid a zawaaidii alarbaci oo afarta ahaayeen allatii zawaaida yajmacuhaa uu kulminaa qawluka hadalkaaga aad ku hadasho anaytu maqsuudkaygu waa gaaray mudaaric maxaa la yidhaah ficil mudaarica waxaa ku oqonsayda afar xarafa mid u horeeya anaytu ah. aba lagugu dabdiy afartii xarafaa laskugu kaa qabta anaytu alwe anaytu waa hamso nuun ya fa afartaas xaraf mid ka mid ah lagu bilowda wax kale laguma bilowda adribu nadribu tadribu yadribu afartan xaraf mid kamida waa in lagu bilowda mudaaricdha haduu lafdigu yahay adribu nadribu yadribu tadribu haddaan lagu bilowdo afartan mudaaric maha ah. wuxuu ku yidhi walmudaaricu mudaaric maa lafdi weeye kaana wuu ku sugnaada fii awalihi awalkiisa ixda zawaaidi zaa'idooyinkii mid kamida zawaaidii alarbaci afarta ahaayeen allatii zawaaida yajmacuhaa uu kulminaha qowluka inaad ku hadasho anaytu maqsuudkaygu waa gaaray adragtu maqsuuddii wey anaytu adragtu maqsuudii ujeedadeedu waa gaaray waa fahmajruumi wa huwa mudaarica marfuucun waa la goday abadda weligiis weligiis waa la goday laakiin waxaad ka soo reebe nuunu tawkiid iyo nuun niswa markay la xidhiisato markaas waa mabni marfuucna waxaa la idhaha shayga mucrabka waxaad ka soo reeba mudaarica markay la xidhiisato nuunu tawkiid iyo nuun niswa nuun tawkiidku ama khafiifahaas ama saqiilahaas hadday nuun tawkiid la xidhiisato marfuuc maa waaba mabniba marfuuc waxaa la yidhahda lafdi mucrab ah la yidhahda marfuuc waxaa loo isticmaalaa lafdigu markuu mucrab yahay marka waxaad leedahay waxaa laga soo istanoonaho laga soo reebaa nuunu tawkiid iyo nuunniso markay la xariirsadaan intaasa laga soo reeba wa huwa ficilka mudaarica marfuucu waa mid la goday abadan weligiis xataa yadkula ilaa uu galo caleyh korkiisa naasibun caamil kordhiga oo jaasimun mid reeba ilaa labadaas mid ka galo waa marfuuc ilaa caamil nasbiya uu galo haddii caamil nasbiya hadduu galo waa la nasbina la rafcima caamil jasmi hadduu galona waa la jasmina haddii labadaas laga waayo caamil kale uma baahna waaba sidaasa lagu rafcina ka weyntaasaaba caamil u ahba ah, litajarudi min nas waljaasim qaala maxamed muxydiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay bacda an bayana almusanifu musanifku markuu caddeeyey ka gadaal anwaaca alafcaali afcaasha nuucyaalkeeda sharaca wuxuu gudagalay fii bayaani axkaami kulli nawcin nuuc kasta axkaamtiisa la caddaynteeda nuucoo minhaa afcaasha ka mida markuu soo caddeeyey afcaasha inta nuuc ay tahay maadi mubaaric amar inta saddexdaas inay tahay markii uu soo caddeeyey hadda wuxuu gudagalay axkaamtoodii inuu sheego ah, mid walba xukunkiisi inuu kuu sheego wa aquulu waxaan leeyahay bacda an bayana markuu caddeeyey ka gadaal almusanifu musanifka anwaaca alafcaali afcaasha nuucyaalkeeda sharaca wuxuu gudagalay fii bayaani axkaami kulli nawcin nooc kasta axkaamtiisa la caddayn la caddaynaa noocaasoo minhaa afcaasha ka mida fa xakama wuxuu ku xukmiyey alficla ficilka ficilka fa xakama fa xukmu lficli ma iskawaa dhigi karta isimka dhig fa xukmu lficli ficilka xukunkiisa ficilka almaadi maadiga albinaau waa bini calى alfatxi fatxa lagu bineeyo fa xukmu lficli ficilka xukunkiisa ficilka almaadi maadigaa albinaau waa bini cala alfatxi fatxa lagu bineeyo ficilka maadigaa xukunkiisa dii lagu weydiiyo waxaa leedahay waa in fatxa lagu bineeyo albinaau cala alfatxi wa haada alfatxu fatxahaas imaa daahirun inuu yahay mid muuqda ima mqadarun mid la qadarayo farcadaasna labadaas uqabsa waa madhabkii uu ibnاajrumi ku socday nuxaaduna ay u badan yihiin ficilka maadigaa farxaa lagu bineeya farxadaasa wuxuu uqaybsan yahay mid ka muuqda iyo mid lagu qadara labadaas u qaybsan yahay wuxuu ku yidhi ama alfatxu fatxaha fatxaha aظaahiru muuqdaa fa fi صaxiixi اlaakiri midka aakirka ka oo صaxiixulaakirkaa oo aan waxba la xiriirsan kaas waxaa lagu bineeyaa fatxo waana ka muuqana ama alfatxu fatxaha fatxaha adaahiru oo muuqda fa fi صaxiixi اlaakiri fa fi صaxiixi اlaakiri midka aakirka صaxiixa ka ayuu ahaaday aladii ficilka lam yataصil bihi uusan la xiriirsan waawljamaacati waawljamaaca walaa damiiru rafcin god damiirkiisna uusan la xidhiidsan damiiru rafcahaasoo mutaxarikun oo xarakaysan waxaad leedahay fadxaha laba ficil weeye waxa uu ka muuqana ficilka laba shardi markii laga helo fadxadu waa ka muuqana laba shardi markii laga helo horta saxiixulaakir waa inuu yihi daraba o waana inaan waaawljamaacana la xidhiidsan damiiru rafca mutaxarigana la xidhiidsan waaawljamaaca hadii ka xidhiidso fadxada muqame darabuu fiiri badi maxaa la saaray dam fadxadii waa lagu qadara damiiru rafca mutaxarig hadduu la xidhiidsadana waa lagu qadaraa muqame fiiri darabtu darabtu badi maxaa saaran sukuun ah, hala kama muuqdaan marka labadaas ma muuqan kar ficilku waa inuu saxiil aakir yahay waana inaan labadaas mid ka midu la xidhiidsan waawljamaaca damiiru rafca mutaxarik labadaas midna waynusan la xariirsan markaas wey markuu ka muuqana fadxada wa ama alfatxu fadxaa a fa fi saxiixi lcaaqiri caaqirka midka kafiyow ayuu ku sugnaaday oo caaqirkiisu uu fayo qabo alladii kii ayuu ku sugnaaday lam yatasil uusan la xiriirsan bihi ficilkaas waawiljamaacati waawiljamaaca walaa damiiru rafcin god damiirkiis damiirkaasoo mutaxarikun xarakaysan waa inuusan la xiriirsan labadaas midna waa inuusan la xiriirsan wakadalika sidaasoo kale u ahaaday ficilku fii kulli maa wakadalika sidaasoo kale ayuu fadxii ahaaday oo waa muuqana fadxuhu fii kulli maa ficil dhammaantiis kaana aakiru aakirkiisu waawan uu ahaaday ow yahan ama uu ya ahaaday ficilka haddii xataa ya ay u dambaydo haddaan waxba la xiriirsan fadxada waa maxaa awalba ciladii loogu qadari jiray xarakada waawda iyo ya-da iqalay aheed fadxaduna waa fudud iqalkii meesha waa ka bax dii cudurkii baxay waa in caafimaadkii la arko ah. marka ficilka maadigaa ah hadday waaw u dambaydo fadxada waa ka muuqane lagu qadari maa hadday ya u dambaydona waa ka muuqane waa ka muuqane wakadaalika sidaasoo kale ayaa fadxihii aaday oo waa muuqanaho fadxada waa laga muujina ficilka fii kulli maa ficil dhammaantiis kaana aakiruhu aakirkiisu waawan uu ahaaday ow yaa naxwu akrama wuu karaameeyey waa ficil maadi ah saxiixulaakir ah aan waxba la xidhiidhsan waawljamacana lama xidhiidhsan damiiru rafca mutaxarigana lama xidhiidhsan rafcadi waa ka muuqata marka akrama waqadima waa soo galay musaafirkii qadima waa ficil maadi ah saxiixulaakir ah waawljamaaca iyo damiiru rafca mutaxariga midna la xidhiidhsan wasaafara wuu safray waa la mid waa ficil maadi ah saxiixulaakir ah waa uljamaaca iyo damiirurafca mutaxarika aysan la xiriirsan wa naxwo saaaraat gabadhi way safartay saaarad waxaa safartay zaynabu hadda fiiri saaaraad saaarad ficilka alkuu ku egyahay ra'da ra'duu ku egyahy fadxa la saar sababtoo ah waa ficil saxiixulaakira waawjamacana lama xariirsan damirurafca mutxarigana lama xariirsan maxaa la xariirsaday taa utaniif asaakina aa la xariirsa taas waxba ka dhimi taas waxba ka bedeli maydo ficilka soo ma jeedin waxadaraad way timid sucaadu waxadaraad xadara waa ficil maadiya saxiixulaakira waawjamaaca lama xariirsan damirurafca mutaxarigan lama xariirsan maxaa la xariirsaday taa utaniif asaakina taas waxba ka bedeli maydo fadxadii waa laga muujiyey markaa saafara radaas weeye tada ah, yadu waa xaraf ka mid maaha ficilka ka mid maaha waa wax gadaal kala xidhiir oo kale xadara fadxadi waa laga muujiye wa naxwo ayadoo ya u dambaydo iyo ayadoo wo u dambaydo waa kanaan radiya raadiyu noqday shaqiya waa dhibtooday radiya waa ficil muctal aakhir bilyaa fadxada waa laga muujina shaqiya waa ficil muctal aakhir bilyaa fadxada waa laga muujina wanaxwu saaruu waa sharafuu yeeshay saaruu waa sharafuu yeeshay badu waa waa af xumaaday waa dabeecad xumaaday markaas afxumo a ka soo hartay afxumo a ka soo hartay saaruu waa shariif qof sharaf luu noqday sharafuu yeeshay badu waa waa dabeecad xumaaday ama waa af xumaaday badu waa badaa waxaa la idhahdaa saaa khuluqu akhlaaqdiisiyaa xumaatay badu waa waa dabeecad xumaado waa xumaaday qofkii dabeecaddiisii afxumo aba ka soo hartayba hadda saaruu waa wow a u damaydo ficil oo wow damay muctalaaqi bilwaawel fatxada laga muujina badu waa daalku waa godanya badu waa facula waa laga muujina fadxada taas waxay ahayd fadxadiyo muuqata oo ficilka aaqibkiisa ka muuqata ficilkii maadiga ah waxaa lagu bireeyey fadxo fadxaduna ka muuqata وأmا الفتح فaتha alمqdr لqadr fahuwa kn لqadr عalى ثaلaaثaةi أنwaac saddex nooc ahaaw kan laqadr saddex macnaha cilada keenayda in la qadara saddex kala ah cilooyinka keenaya in la qadaro a saddex ah saas way macnaheedu cilada loogu qadarayo oo diida in laga muujiyo a saddex ah marka saddex way midka laqadara وأmا الفتح فaتha alمqadr لqadr fahuwa kn لqadr عalى ثaلaaثaةi أنwaac noocyaala saddex ahday لأnhu فathi ima an yakuuna inuu noqdo mqadaran mid loo qadaraa litacaduli cudurtoomid waaba suurtogeli waa in laga muujiyo macnaheeda ficilka maadiga ah alif ku jira aliftana lama saari karo xarako kama wax xaraka ma qabataba in loogu qadarayo tacadul wa haadaa fii kulli maa ficil dhammaantiisu ahaaday kaana aakiru aakirkiisu alifun yahay kaas waa ficil kasto aakirka xarafka ugu dambeeya uu alif yahay ficil kasta oo xarafka ugu dambeeya uu alif yahay waa lagu qadara farxada ah, farxada waa lagu qadaraa waa lagu qadaraa cilada loogu qadaraana waa tacaduf ah, cilada loogu qadaraana waa tacaduf maxaa yaele alif xaraka ma qabato ficil kasta oo xarafka ugu dambeeya uu alif yaho maadi ah waa lagu qadara وأmا الفتح فaتحa المqdr لqadr فhuw ka لqadr عalىa ثaلaثaةi أنواaع معyaala saddexa korkoodu ahaado cilada loo qadarayaa saddex kala ah لأnnahu ficilkii maadiga ah ima an yakuuna inuu noqdo لأnhu فadxihi ima an yakuuna inuu noqdo mqadaran mid loo qadara litacaduli cudurtoomid waa cudurtoomtay suurtagal ma ahan wey waa suurtogeli wey wahaadaa midka tacadulka loo qadaraa fii kuli maa ficil kasta ayuu ahaaday oo kaana aakhiru xarabka ugu dambeeya alifan uu yahay naxw dacaa waa u yeeray wasacaa waa degdego waa orday dacaa waa u yeeray oo u dhawaaqay kaalay u waa sacaa waa orday ama waa waa degdegay ama waa rooray dhe soo ma jeedin hadda dacaa iyo sacaa waa lagu qadara fadxadii fadxadii waa lagu qadara maxaa yeele lagama muujin karo fa kullu mid kasta fiiri hadda ixraabaa lagu leeyahay dacaa ixraab dacaa zaydi camru amase sacaa ila alkhayraat fakulu mid kastoo minhumaa labadaas ficil ka mida ficilun maadin waa ficil maadi mid kasta waa ficil maadi mabniyu waaa lagu bineeye mabniyu waxaa lagu bineeyey calaa fatxin fatxo fatxoho muqadarin lagu qadara cala alif maxaa u diiday inay ka muuqato manaca waxaa diiday min duhuurihi fatxaha muuqashadiisa atacadiru suurtagal la-aan suurtagalba maaha ma suurtageli karo cudurtoomid wey kaas marka waa ficil lagu qadaraa fadxadii cilada lagu qadarana maxay tahay atacadur xagga dhikaas waad baratay laba nuuca ku hartay laba nuuca ku hartay wa imaa an yakuuna alfatxu fadxii inuu ahaado muqadaran mid la qadaraa lilmunaasaba munaasabad darteeda loogu qadara ficilkan aakirkiisa fadxii waa lagu qadaraa cilada loogu qadara waa maxay munaasaba ah, ficilka aakirkiisa waxaa munaasab ah in dama la saaro marka damadaas oo ficilka aakirkiisa munaasabada u ah a ah waxay masquuliday meeshii ay degi lahayd hal xarafna laba xaraka ls lama saaro meeshii fadxadu degi lahayd a ah waxaa mashquulinaa damo oo munaasab u ah xarafka ka dambeeya ficilka oo la xariirsaday waa ficilka marka waawiljamaaca la xariirsato fiiri darabuu ficilkii maxaa la xariirsaday waawiljamaaca wow maxaa munaasab u ah inay ka horaydo dam ficilka marka fiiriyo meeshii la saari lahaa fadxada waa ba'da ba'daa fadxadii la saari lahaa ba'dii waxaa koray dam ilaa wowdiia ka dambayde wowda xarafka ka horeyna waa in dama la saaro ilaa dama u munaasibee ma garad marka fadxadii meel la saara lama arko meeshii waa mashquusha yaa mashquuliyey dam damadii wowda munaasabado heed fadxadii waa lagu qadara waxaa laleeyahay damada meeshaan saaran munaasabay u saaranto wowdaasay munaasab u fadxadii ficilka maadi lagu binay jirayna waa lagu qadara hojeeda madhabkan saasaa lagu socda aan kii fudaydka badnaayn kusoo wadnay ma darabtu darab ficil maadi mabni cala sukuni litisaali bidamiiri rafci mutaxrik maaha waa ka dheeriya karo mase dhib moodna wax sidiisaba hal mar inta la qabto aan dib kaaga lumay wey naxwe wax naxwe wuxuu ku dhiban yahay waxa weya caajislow caajislo maogtahay isaga dhamaan ba diyaarsanayn wuxuu rabi lahaa isagoon dhibtoon inuu iska galo mana yeelaayo naw ah, faraqa dadku ku wada sidada hadduu yeelaysaa muxuu rabaa qof jidiye leh oo soo jeeda oo dadaalaya oo dhibtooda khalaas waa gartay waa gartay dhibkiisu waa ka hartay jidiye keliya laga raba iyo ilaah bari de wuxuu waa fadli ilaahay ah, daalika fadlulah yuutiih man yashaa marka cilada labaad oo fatxa loogu qadara waa munaasaba wa ima an yakuuna alfatxu fatxihi inuu ahaado muqadaran mid loo qadara lilmunaasabati wadaalika kan munaasabada loo qadaraa fadxada oo munaasabada loo qadaraa fii kulli ficlin ficil kasuu ahaaday ficilkoo maadi maadi ah ficilkaasoo ittasala bii uu la xiriirsaday waawljamaacati naxwu katabuu waa qoreen wasaciduu waa liibaaneen hadda fiiri ficilkii maadiga ahaa ba'daas uu ku dhammaaday kataba ba'daas uu dhamma laakiin maxaa la xiriirsaday waawljamaaca wow maxaa munaasab u ah inuu ka horeeyo damo bacdiyaa la saaray marka damada ilaa bacda wowda ka horreyde katabuu saidu saida daalkaasa u dambeeyey ficilkiis wow wow jamaaca la xiriirsatay wow dama u munaasab damadiyaa la saaray xarafkii ka horreeyey hal xaraf laba xaraka las lama saari karo fadxadii lama saari karo haddii damadii ay qabsatay meeshii soo ma jeedin waxaa la leeyahay marka meeshii fadxadu degi laheed booskii fadxadu degideed waxaa mashquuliyey xaraka munaasaba katabu badaasay fadxadu degideed booskii waa la mashquuliyey marka haddii qof fadhiisto qof kale ma fadhiisan kara maya laba xarako ma isla geli karo meeshii waa laga degay horteebaa la fadhiista waa la fadhiista soo ma jeedi waa la mashquuliyey maxaa la samaynaa marka damadaana loo daynaa la dhihi maayo damada lagu bineey waxaa laleeyahay fadxaa lagu bineeyey fadxadii meeshaa lagu qadaraa damada meesha saaran nawowda munaasabadeeda loo keenay ee mahantii lagu benaynayo saasaa la leeyahy hadduu ku iraaba i hadhow marka iraab guda saasadu iraabe katabu iraab a lagu leeyahy kataba ficlu maadin mabniyun calaa fatxati lmuqadara calaa aakhiri manaca min duuriha ishtiqaal maxali bixarakati lmunaasaba waw ljamacati faacili isagaa ku iraaba fiiri fa kullu mid kasta oo minhumaa ka mid ah labadaa ficil fakulun mid kasta oo minhumaa katabuu iyo saciduu ka mid ah ficlu maadin waa ficil maadi ah mabniyun waxaa lagu bineeyey calaa fatxin fatxo fatxahaasoo muqadarin lagu qadara calaa aakirihi aakirka lagu qadara katabuu halkaa aakirkiya ba'da saciduu halkaa aakirkiya daalka halkaasa fatxada lagu qadara aakirka lagu qadaraa maxaa u diiday inay muuqato fadxadu manaca waxaa u diiday min duhuurihi fadxaha muuqashadiisa ishtiqaalu maxalli meeshii uu degi lahaa ayaa mashquulay muxuu ku mashquulay bixarakati lmunaasaba xaraka wowda ka dambayda u munaasib haye wowdan saciduu ka dambayda oo la socota ficilka ka dambayda iyo katabo wowda ka dambayda katabuu labada wow ku icraaba waa wa waaw jamaaca waaw jamaacada maca kulli mid kasta la jirkiisa xaalay ahaato minhumaa labada ficil ka mida ah. faacil waa faacil iyada kuma ma dhibano wa waaw jamacati faacil mabniyun waxaa lagu binaya cala sukuuni fii maxali rafci ila faacil waa la rafciyaa maxalka ka rafci maradu mabniyi kelmaddu markay mucrab tahayna lafdigaa laga rafcina hadday mabni tahayna maxalka laga rafcina hadda meeqaan marayna fadxa la qadara labaan marayna ah, ficilkii maadiga ahaa oo arif xarafka ugu dambeeya noqday iyo ficilkii maadiga ahaa oo waawljamaaca la xiriirsatay labadaas hamayna kan alifta u dambayna cillada loogu qadaray maxay ahayd tacadud kan waawdu la xiriirsato cillada loogu qadara maxay tahay munaasaba wa ima an yakuuna alfatxu fadquhu inuu noqdo muqadaran mid la qadaraa maxaa loo qadaraa lidafci karaahati tawaali arbaci mutaxarikaat waxaa loo qadaraa difaacid la difaacayo karaaha madcaysiga la nabcaysana tawaalii arbaci mutaxarikaatin afar xaraf oo xarakaysan inay isla xiriirsadaan xoogaa waxaa carabiga la dhibsanaa afar xaraf oo isku xigta inay xarako saaran tahay oo aan wax sukunu ku dhex jirin xoogaa taasaa la dhibsana hadda fiiri daraba meeqa xarafay aheed saddex soo ma damiiru rafca la xiriiri ta iska soo qaado darabtu haddii la yidhaha ficilka fadxadiisii hala saaro waxay noqoneen darabatu xoogaa culaysa ku jira darabatu marka afar xaraf soo maaha haddii taada lagu daro waxay noqoneen afartiiba in xarako la saaro marka xoogaa waxaa la dhibsana hadda waa xaaraan laguma laha oo luqada carabiga waa lg laakiin xoogaa carabiga wax fudaydaa lala rabaa culayska waa loo nacaa waxaa la nacaa afar xaraf oo isku xigta oo afartan xaraka saarantoo sukuun u udhaxayn xoogaa kaasaa la dhibsana taasaa la dhibsana markaasaa dhibsi la dhibsana daraaddeed waxaa la yidhi ha la fudeeyo xarafka ficilka ugu dambeeyo oo ba'da ah sukuun hala la saaro darabtu fiiri hadda adigu ma isku xulaysaa bal ku dhawa darabatu darabtu ma isku ma isku fudaydaa ma isku fudayd ma waxaa la yidhi war ha la fudeeyo sukuun ha la keeno marka hala keeno fiiri wax asala maaha sukuunkaan caarid waa wax gadaal ka yimid waagi hore meeshan ma oli jirin darabatu uu iska ahaa markaasaa la war kelmadda hala fududeey waa islaatay <laughs> hala fududeey sukuunaa la keenay markaasaa ficilka aaqidiisi la saaray sukuunkaas markaa dhow waxaa lagu dhihi doonaa caarid caarid waxa la wa qofka gadaal uga yimid hadda qofku isagoo caafimaad qaba hadii jili ku timaada caaridaa la waa wax ku soo diriyey waa wax cusub asalkii ma ahayn marka sukuunkaas caaridkaa ah waxa waya ficilka aaqidkii sii degay waa lagu qadaraa marka adxadii wa imaa an yakuuna alfatxu fadxuhu inuu noqdo muqadaran mid la qadaraa maxaa loo qadaraa lidafci karaahati tawaali arbaci mutaxarikaat afar xaraf oo xarakaysan inay isku xigsadaan nabcaysi la nabcaysanayaa lagu difaaca haddii la yidha fadxadii ha laga muujiyo waxaa ka dhalanaa afar xaraf oo isku xigta in xaraka la saaro kaasaa ka dhalanaa kaas waa la necabi si taas laysaga difaaco aa sukuun aakhirka la saara markaasaa fadxadii la qadara wadaalikaas fii kulli ficlin marka wadaalika taqdiirka ciladan midka loogu qadaraa fadxada loo qadaraa wadaalika taqdiirkan fii kulli ficlin ficil kastuu noqonaa ficilkoo maadin maadi ah ficilkaasoo itasala bi ficilka uu la xiriirsaday damiiru rafcin god damiirkiis damiiru rafcahaasoo mutaxarikin xarakaysan damiiru rafca mutaxariga haddii lagu yidhaahdo horta damiiru rafca waxaa loola jeedaa waa faacil ama naab faacil wax kale maaha damiirkaas ama waa faacil ama waa naab faacil amase waa kaana iyo qawaadeed isimkooda waa lamid faacilku lamid yaha sag damiiru rafca marka lagu leeyahay damiir oo maxalka ka rafcisan waa faacil ama waa naab faacil ama wax lamida wax lamida waxaan ula jeednaa ismu kaana akhwaatiha horta damiiru rafc saasaa loola jeeda mutaxarigna waxaa loola jeedaa xaraka saaran damiirkaas fatxa ha ahaato kasra ha ahaato dama ha ahaato xaraka waa taqaana waa saddexdii xaraka damiiru rafca waxaa loola jeedaa damiir maxalka ka rafcisa ama waa faacil ama waa naab faacil ama waa ismu kaana iyo akhwaatiha maxalku ka rafcisay damiiru rafca waa saas mutaxarigna xaraka saaran damiirkaas xarakana waa waa saddex ama damaa saaran ama fatxaa saaran ama kasraa saaran damiirkaasu marka ta keliya maaha ta keliya maaha damiiru raqaa mutaxrigaa fiirsaneen wuxuu noqon karaa ta darabtu darabta darabti darabtuma darabtum darabtuma wuxuu noqon karaa ma darabna i darabna ma uu noqon karaa wuxuu noqon karaa nuunu miswa alhindaatu darabna saddexda waa noqon karaa damiirurafca mutaxarika saddexda waa noqon karaa ta waa noqon karaa darabtu darabta darabti darabtuma darabtum darabtuma wuu kaloo noqon karaa maana waa noqon karaa darabna qulna akelna katabna qara'na madna marka inta waa noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa nuunu niswa alhidaatu darabna qumna intaba noqon kara damiru rafcanta kaliya waxaa fiirdaa waa inaad laba shay fahantaa damiiru rafca xaa loola jeeda haya mutaxarik saxaa loola jeeda labadan ka fiiri damiirka adugu damiir oo maxalka ka rafcisan waa ama faacil ama waa naa faacil ama waa ismu kanatawaati waana mutaxarik xaraka saar intaas mar haddii damiir noocaas oo ficilka maadiga la xiriirsado fadxadi waa lagu qadara lgu wadalika taqdiirkaas fadxahaas oo la qadaraa oo loo qadara lidafci karaahati tawaali arbaci mutaxarikaat fii kulli ficlin ficil kasta dhexdiisu ahaaday ficilkoo maadin maadi ah ficilkaasoo itasala bihi ficilka uu la xiriirsaday damiiru rafcin damiiru rafca damiiru rafcahaasoo mutaxarikun xarakaysan wadaalika misaalkii ka taai faacil oo kale wey tadii faacilka aheed oo kale wey tadii faacilka aheed oo kale wey iyo wa nuuni niswati nuun niswihi katabtu anaa qoray wa katabta niyahow adaa qoray wa katabtii gabar yahay adaa qoray wa katabnaa annagaa qornay wa katabna dumarkiiyaa qoreen iiri dhammaan waa isku mid mid kasta markaad exraabaydo waxaata katabtu aa lagu maxaa dhee katabtu katab aad eraabi marka hore tataada u kaadido aad inta kale exraabee katabtu marka lagu yihi eraab waxay leedahay katab ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin مqdرة على آkر منع من ظهر اشتغل محل بسكون العاaرض لدفع كراهة توالي أربع متحركاaت فيma هو كالكلمة الواحد ضرب waa dhamayda ta'daad usoo jeese markaasa leedahay وta فاacل مبني على ضم في محل رفع waa inaad فicilka iyo فاacilka kala saartaa فicilka فاacilka isku qaldi marka lagu yidhah ضربtu إعراab markaas maxaad leedahay ضرب فعل ماضي qلtu إعراaba l maa dhe qul ficl maadi ka leexa faacilka marka laba kelimo oo kala duwan wa waa ficil iyo faacil ficilka keligiis qabsa iraab marka qumtu waa istaagay iraabaa la qumtu qum ficl maadi halkaasuu ka bilaabay asaga markaa dhamayda taaba usoo jeese kadib aad sheegi hadda kitaabkaa ku iraaba ka xifdi laakiin inuu kitaaboo ka fiirayaan lagugu qaban fiiri waa isku mid marka fiiri katabtu katabta katabti katabna katabna maxay ku kala duunaanayeen waxay ku kala duunaanayaan hal shay bis faacilka waxa lagu binaynaayo katabtu maxaad ku binaynaya taadaas dhow damo macalkana waa ka rafcine la waa faacile haye fiiri katabta taadaas maxaad ku binaynaya fatxo macalkana waa ka rafcine ila waa faacile waa isku mid macalku katabti maxaad ku binaynaya taadaas kasro macalkana waa ka rafcine katabna na maxaad ku binaynaya sukuun maalkana waa ka rafcine katabna madaas maxaad ku binayne fatxo maalkana waa ka rafcine marka fiiri maalkoodu waa isku wada mid laakiin ficilka waxbaba isuma khilaafsana qaabka loo iraaba fiiri marka oo meesha ishkaal qatarhaba ka yimid arday kitaabka horay la socdoon soo halmaamin aa la rabaa gacanta taagta awalkii masalaan kusoo marnay aa la iska rabaa ninaan halmaamin maskaxdiisu shaqaynayso aan la rabaa hay caddi hakeen balaan fiirino fiiri hadda waxaan rabnaa ficil maadi inaan icraabno fiiriy ficil maadi waaba mabniya lababa icraabee caddi akeen m ma fahm ficil maadiya ma mabniya horta mase waa mucrab waa mabni haddeerna waxaan leenahay ficilkan maadigaa sidaanaad u icraabay aan leenahay marna waxaan leenahay war soo icraab aan leenahay waa maxay icraab iyo iyo waa mabniba icraabka laba nooca ah. icraab tadbiiqi ah iyo icraab takyiiriya ah. midka ficilka maadi mamnuuca ka ah oo aan la ciraabin muxuu yahay waa midka takyiiriga ah. midkan tadbiiqiya la yidhaahda masladaas soo marnay ragaan hayn maalinkii ugu daweyda ka war haduu indhaha kala qaada ya arxeeku le waa yahay fiiriya wuxuu ku yidhi marka shiikaa ku iraaba fiiriya yaynaga lumin fiiriya si u iraaba marka sidaas u ixraaba haddaan aragno khalaas waa fahmayna insha alla wuxuu ku yidhi fakullu waaxidin mid kasta oo min haadihi lafcaal afcaashan ka mid a ah. maadi wey mid kasta waa isku mid katara soo katabtu katabta katabti katabna katabna mid kasta waa isku mid mid kasta sidaanaad u bilaaba exraabkeeda ficilun maadin mabniyun waa la calaa fatin fata lagu bineeyey fatxoo muqadarin lagu qadara calaa aakiri aakirkiisa manaca waxaa u diiday min duhuri fatxaha muuqashadiisa ishtiqaalulmaxalli meeshuu degi lahayaa mashquulay muxuu ku mashquulay bisukuuni alcaaridi sukuun gadaal ka yimid sukuun gadaal ka yimid maxaa sukuunka loo keeno layskaga day waaye lidafci karaahati tawaali arbaci mutaxarikaatin afar xaraf oo xarakaysan inay xiriirsadaan nafcaysi la nafcaysanaa difaac layska difaaca darteed uu u soo diriy sukuunka sukuunka maxaa loo keena usoo diriyey sukuunku wuxuu caarid waa waa soo diriyey wuxuu u soo diriyey difaacid la difaacaa afar xaraf oo xarakaysan inay isku xigsadaan nafcaysiga la nafcaysto ah, aliska difaaca fii maa shayna ay ku xiriirsadaan huwa kalkelimati waaxida hal kelima lamida ah. hal kelima maaha laakiin hal kelimo lamid maxaa loola jeedaa shay hal kelimo lamida ficiliyo faacilka waa ficli faacilku waa laba kelimo ficilkuna waa kelimo faacilkuna waa kelimo laakiin siday isku laazimaan ma kala haraan ficliyo faacil mogta saas darteeda waa la hal kelimay lamidi ah, hal kelimay lamidi fii ma huwa kalkelimatu waaxid afar xaraf oo afartuba xarakaysan inay xiriirsadaan waa la necebya weliba hal kelimo wax lamidana ah ay ku xiriirsadaan hadday laba kelimo kala duwan yihiin dhib ma lahaate laakiin wax hal kelima lamida ah hal kelimu hal kelima maaha laakiin waa lamid macnaha hal kelimu lamid yihin maxaa loo leeyahy ee waa ficli faacil horta hal kelima maaha laakiin ficil iyo faacil ma kala haran ficil faaciluu leeyahy sida badan ficil faacil waa la socdaa sida badan sida badan waxaan leenahay waxbaa soo socda ficilan faacil lahayna sheegi doonaa soonu socon marka dambe laakiin maanta maaha berrina maaha insha allah macna waxaan ula jeedaa ajruumi maaha kawaakibna maaha maanta iyo berridu waa labadaas insha allah waa maalin aad qaadan karto fahmi karto hmm. oon laga cabsan inaad fahmi weydo ilaa qof halay mooye marka fiiri w hal kelima lamida waaa looleeya macnaha siday isku laasimaan sida hal kelima oo kale camal ay noqdeen waayo taadi marka waa isku mid marka taada usoo jeeso wuxuu ku yidhi waa taa u taada katabtu katabta katabti katabnaa katabna wa taa u taada waa katabtu katabta katabti waa saddexdaas aw ow ama sanaa waa katabna awinuuru waa katabna saddexdaasaa kale ay kala ahayn faaciliyaalku soo ma aha saddexda waa isku mid mid walba soo qaban markaasa leedahay wa taaw faacil ama waxaa leedahay maa faacil ama waxaa leedahay annuunu faacil saas aad leedahay mabniyun calaa damiya lagu bineeyey waa kee damadu katabtu aw ilfatxi fatxa lagu bineeyey waa kee katabta katabta iyo iyo katabna labadaasa fadxaadu saaranta awil kasri kasraa lagu bineeyey kasrana yaa waaye katabti awil sukuuni sukuuna lagu bineeyey yaa waaye katabnaa fi maxali rab dhammaan waa ismi maxa kala kooda rakixiy haye hadha marka markii iraab lagu yihahda katabtu maxaad leedahay katab ficlu maadi mabniyin calaa fatxin muqadarin calaa akhiri manaca min duhuurihi ishtiqaal maxali bisukuni اlcaaridi lidafci karaati tawaali arbaci mutaxarikaatin fii ma huwa kalkalimati waaxid wataau faacil mabniyin cala dami fii maxali rafcin mid walba saas icraab wallah subxana wa tacala aclam salى اllah وsلم وbaarak calى nabiyina mxamed